bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam clى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamedi wclى alih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii konton iyo afraad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa in la booqdo ahlu khayrka lala fadhiisto lala saaxiibo ee laga dalbado mararka qaarkood inay kuu duceeyaan ee la booqdo dadka laysu raaco iyo meelaha barakaysana khayr kalena in aan la moogaan oo laga warqabo wacan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalam qaal annaasu dadku buu nabigu calayhi salaatu wasalaam macaadinun waa godqalimeedyo wey waa usuul asallo macaadin waa jamcu macdinin macdinka ayaa macaadin lagu jamciyaa oo asalka laga wado dadku waa asal iyo isiray ka soo jeedaan wey xidiidyay ka soo jeedaan iyo fir bay ka soo jeedaan ka macaadin الdahabi wاlfida sida godadka fidada iyo dahabka laga qodoo kale dahabku sidiisoo kale xidid buu leeyaa la yidhaahdaa markaad qayb hesho oo dabagasho suuq kuu wado kuu wado god weyn baad ku dhacaysa ama meel buu ku baaba'ay shay walba marka wuxuu leeya xidid la qaaday iyo asaluu galo iyo meeluu tago ka macaadin الdahabi waalfidati sida fiddada iyo dahabka godadkooda iyo asalkoodao kale iyo xididkoodao kale dadku marka iyaguna waxaa weeye usuul bay leeyihiin iyo abtiray kale leeyihiin iyo ansaab ayay kale leeyihiin dad hilib wanaagsan baa jira dadka hilib xun baa jira yacni axad ka fallaago waa la arkayaa laakiin wanaaguna meel loo raacu leeyahay inta badan xumuhuna meel loo raacu leeyahay inta badan sida oday soomalidu odhan jiray fulaynimo way abtirsataa khiyaaruhum khiyaaru nnaasi fi ljaahiliya khiyaaruhum ay kuwooda wanaagsan fi ljaahiliyati xilligii islaamka ka hor khiyaarum kuwooda wanaagsan weeye fi lislaami idaa faquhum markay islaamka fahmaan khiyaaruhum ay akhyaaruhum ah afdaluhum baa laga wadaa xilligii jaahiliga nimanka ee qoyskii iyo dadka u qiimo badnaa xagga sharafta in lagu dadaalo wanaagga lagu dadaalo gobonimada lagu dadaalo oo sifaadka iyo tilmaamaha wanaagsan lahaa khiyaaruhum fi lislaam leanna waxaa weeye adoo islaamba aan haysanin oon diin haysanin dabeecada iyo khariisada rabbi uu kugu abuura khayr jacaylka ah ee wanaag jacaylka ah iyo laba arrimood tasarraysa inaad doorato inaad had iyo goor xagga gobonnimadii cadaaladda jirto adoo gaalba ah oon islaam aadan gacan ku haynin haddaad jeclayd markaad islaamtana kaba sii fiican dadku marka waa isirahaas iyo usuusha sheekay khiyaaruhum ay akhyaruhum fi ljaahiliya xilligii islaamka ka hor koodu u khayr badnaaye xagga makaarimta marka la fiiriya laga hadlaayo akhlaaqda wanaagsan baa laga hadlaaya ila nabiga wuxuu ihi la ii soo diraa inaan akhlaaqda wanaagsan liutamima saalix alakhlaaq makaarim alakhlaaq idan filjaahiliya wixii baaqi ahaa wanaag ah iyo gobonnimo ah, ku wanaagsanaa filislaamna waa kasii fiican yahay wey khiyaaruhum khiyaaru nnaasi dadka kuwooda u wanaagsan weeye filislaami islaamka gudihiisa idaa faqhuu islaamka hadday fahmaan oy ku dhaqmaan walarwaaxu jamcu ruuxin naftu iyo arwaaxduna junuudun waa ciidamo mujannadatun la kulmiyey mujannada ka uluufin mu'allafa waqanaatira muqantaro oo kale erayo isku macna oo lasoo laceliyaa jira uluuf mualafaad dhihi kumaankum la uruuriyo la kumeeyey qanaatir muqantara junuud mujanada waa sidaa waa ciidamo la uruuriyo weeye arwaaxu junuudun ciidamo weeye waa jamaacaatun mujanada ay mujamaca waa kooxo iyo ciidamo laysu keeno ilaahay urusha subxaanahu wa tacaala taana waxay tusaysaa ruuxdu inay ka horraysay jismiga arwaaxdu iyadaa ka horraysay xagga abuurka jidhka iyo ganka bini aadamka famaa tacaarafa wixii isgarta minhaa min alarwaaxi i'talafa waa isku dumahaya wixii isfahmee isla qabsada waa wada socdaa xooluhu waxaa la yidhaahdaa iyo dunyadu urkay isku garataa waa aragtina waa is ursanhayaan xooluhu markay isu yimaadaan waa is ursanhayaan kadib hadday isfahmaan waa israaceen ridoo aigay ursa haday arigeeda noqon way ka tegi hasho waa xoolo waa sida dugaaggu waa sida bini aadamkuna abcigu isku fahmaa isfahanta hoos baa loo wada hadlahaya idinku qolofkiinnu taagan yahay bay naftiinu kala boodi oy ruuxiinnu kala boodi isfahanfahmaysaan hebel jinkayga colla aad dhihi hebel anugu waaban ka helaabaad la soo istaagi famaa tacaarafa minha min alarwaxi wixii isfahmee isla janqaada i'talafuu waa isku duma weligiiba waa wada socdaa wamaa tanaakara wixii isqoonsadee isdiidee isdafira minha min alarwaaxi ikhtalafa asna waa ismaan dhaafaa walina waxay leeyihin waxaa loo jeedaa fii caalami dar ilaahi subxaanahu wa tacala arwaxda markuu abuuray qur-aankuna waa tilmaamay axaadiisuna way tibaaxeene salafu saalix way ku ijmaaceen wixii khilaafina waa ahlubidac iyo ninaan ka fiirsanay masaladoo lagu gaaday sida bacd alashaacira وبعض اlkaraamiya wbacd almaturidiya laakiin asalaf الsaalix lam yakhtalif fi dalik idan qur-aankuna waa tilmaamay sunnaduna way tiba salafkuna waa isku raaceen waxay leeyihiin arwaaxu fii caalami اdar la abuuray isu timidee rabbi subxaanah wa tacaala ahdiga ballanta ka qaadahayey ee rabbigeen ku lahaa alastu birabbikum xilligaa wixii isfahmayba adduunkana isku fahma wixii ruuxu xilliga intay is-ursadeen isfahmay adduunkan isku arkaan waa isfahmaan xilliga arwaaxdii kala boodayna jirkooda adduunka kala boodo isma fahmaan hawshu waa hawl hore ayay jamaaca min asalaf yidhaahdaan qaybtu marka caalamu dar inuu jiray oo cahdi la iska qaaday masalatu ijmaaca masaladan inay is-ursadeen oo isfahmeen oo wixii agga isku fahmayna adduunka isfahmi wixii xagga isku diidayna halkan u kala boodayaan waa tafsiir libacdi salaf rawaahu muslim warawa اlbukhaariyu bukhaari wuxuu wariyey qowlahu alarwaaxu ilkh min riwaayati caaisha radi allahu tacala canha xadiikan asagoo muslim min xadii abi hurra ka wariya bukhaarina qaybta dambe ayuu wariyaa min xadiii caaishu ka warsha oo min xadii abi hurra kama wariyo sidaasuu imaamku kuu sheegaya muxuu u keenay meeshaani muxuu u keenay wuxuu u keenay dadka oo baabkan waxaa ka khuseeya xadiidka baabka waxaa ka khuseeya dadka ahlu khayrka ah ruuxdaada iyo naftada waa inaad ku qasabto inay la janqaadaan oy fahmaan oy ka agdhowaadaan oodan qoonsanooda ka tagi haddaad isku aragto inaad dhibsanayso ahlu khayrka iyo dadka wanaagsan dabeecad xun oo nijaasnimaa kugu jirtee waa inaad iska goyso iska saafigarayso iska dhaqdo say ruuxdooda waagi dambe ogu laylantoy ogu carbisanto inay la qabsato fahanto dadka ahlu khayrka ah macnahaasuu sheekhu u keensaday shaahidna wuxuuga dhiganayaa alarwaaxu junuudun mujanad ah haddii aad khayrka iyo dadka ahlu khayrka kaba didana waxay tusaysaa duntaaduba inay liidato annaasu maadin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaam labada faqraba sheekhu wuu deliishanayaa asalkaada inuu duntaadu liidato oodan dabiicad fiicnayn oo khariisadaadaba ay faasida tahay iyo fitradaadu mukhayaro tahay oo la bedelay ku tusaysaa maxaa yeelay ruuxa ahlu khayrkaa ee sidiisuba abciga wanaagsan le khayrka ma dhibsado asagaa istuhma asagaa is-eedeeya haddii ruuxdaadu iyo naftadu ay ka boodaysa khayrkana shaydaan iyo balaaya u kabageliye naftaada layli oo carbi oo ka adko oo ahlu khayrka soo leexibu sheekhuu ku leeyahay wa can usayr ibni camrin wa yuqaalu ibni jaabirinna waa la yidhaahdaa usayr ibni jaabirna waa la wahwa bidami اlhamzati wa fatxi siin اlmuhmala usayr baa la odhanhayaa oo hamsada koobaade usayr waa la godi siinka aan dhibicda lahaynna waa la kordhigayaa marka usayr ibnu camrin iyo usayr ibnu jaabir labadaasba waa la sheegay wuxuuna caan ku yahay cinda ahlilkuufa usayr ibni jaabir buu caan ku yahay sida loo badan yaha waa nisba ilaa jadihi ninka waa camr awowgii marka jaabir marka wuxuu caan ku noqday in loo aaneeyo awowgii oo la yidhaahdo usayr ibnu jaabirin laakiin aabbihii waa camr usayr ibnu camr ibnu jaabirin weeye asalkiisu waa taabici min kibaari taabiciin siday xufaad badan tilmaameen laakiin ru'yuu leeyahay lahu ru'yatun jamaca min asalaf baa tilmaamay waa ahl xadiid oo waxay leeyihin waaba saxaabi min xayu lidraak ru'yana wuu leehay laakiin xagga riwaayada saxaabanbuu wax ka wariyaa sidaana waa jira waa nin qadiimu طabaqa waa min kibaari asxaabi cumar wabni mascuud ninkan usayr ibni camr kutub taraajum markaad madaysana yusayr baa loo yaqaanaa usayr ma dhahaan yusayr ya in la ahriyo yusayr ibni jaabir yusayr ibni camrin baad kutub اlxadiid warijaal ku arkaysaa in badan marka hamsadii baa la fududeeyo yusayr la iska yidhi laakiin asal waa usayr bni jaabirin aw ibni camrin weeyaan ninkaani marka waa asxaabu cumara wabni mascuud min kibaari asxaabihim weeye weliba aad wuxuu u jiray cabdullah mascuud ba aad jiray markuu goobaha fadhiisto xadiidkii iyo fiqigii axkaamta ka hadlahayo waxaa la xusuusan jiray baa le cbdullah mascuud fiqigiisi iyo cilmigiisi ilaahay bacdu taabiciin yidhaahdeen webigii yaraabaaba sidan u hadlahayee haddaynu la kulmahayn baddi uu biyaha ka keenay maxaad moodaan badbu biyaha keenaya ku wadaan cabdulahi mascuud bay ku jeedaan ninkaa wey ninkan qaala yusayr wuxuu yidhi kaana cumar bn khaaab wuxuu radi allahu tacaala canhu idaa ataa calayhi hadday u yimaadaan ay soo maraan idaa ataa calayhi ay calaa cumar amdaadu ahli اlyaman yaman amdaadu ahli اlyaman amdaad waa jamcu madadin jamcu ninka ciidanka kuu soo heliya soo gurmado markuu dagaal meel ka furto ka bilowdo oo furin dagaal ay dhacdo dadka muslimiinta ama kugu haybtaa ama islaamnima kugu soo gurmadee meelo shishe ka yimaada ayaa madadka la yidhahdaa gurmad waa taqaanaan idaa ataa calayhi maxaa yeelay khilaafadii sayidina cumar ee saldhiga milatariga u weynee muslimiintu ka duulaan markay dhulaka qabanayeen khilaafadii cumar ciraaq bay ahayd ciraaq baa marka laiskugu iman jiray dadka ka imanaya koonfurta yman iyo dadka ka imanaya geeska jasiirat arab halkaasaa la iman jiray kadibna waa laga duuli jiray turkiga adarbijaan dhulkaasaa loo duuli jiray ayadaa saldhig ahayd marka halkaasaa la wada tegi jiray idaa ataa calayhi hadday soo maraan cumar asagoo madiino jooga amdaadu ahli اlyamani ree yaman gurmadkoodi ciidanka gurmadka yaman ka imanayay ila yaman islaantay sa'alahum wuxuu weydiin jiray gurmadka reer yamaneed hadduu arko ama xaj kula kulma ama cumro kula kulma ama goob la iskugu yimaada ama ay soo maraan afiikum uways ibnu caamir ma idinku jiraan nin la yidhahda uways ibnu caamirin uways ibnu caamirin ibnu jazin almuraadi uways ibnu caamir ibnu jazin almuraadi waa nin ree yamaneeda oo ree kahlaana oo ree saba ah suuratu saba dhulka lagaga ka soo jeedaa qoyskaasuna ka dhashay wadaadka la yidhahda uways xataa ataa calaa uways xataa ataa calaa uways ilaa waagi dambe uu soo dul istaagay uways cumar baa soo dul istaagay oo sababku wuxuu ahaa sayidina cumar saasuu markii la yidhahdo halkan waxaa yimid ciidan gurmad oo ree yamaneed ah marka la yidhaahdo wuu raadin jiray asagoo maalin dhex qaadahaya ciidan fara badan oo ree yamaneed oo gurmud oo meel fadhiya dhex socdoo wax weydiinaya yaa sayidina cumar farasku karbaashkiisii baa ka dhacay baa la yidhahdaa ama uways ibnu caamir almuraadi farasku saaraaba waxaa ka dhacay baa la yidhaahdaa karbaashkii midkoodba wax ka dhacay kii kalaa u qaaday ama cumar baa ka dhaco uways baa u qaaday u soo qabto u dhiibay markaasuu wuxuukumaa tahay magacaa cumar baa ninkaadan usha ii dhiibahayo magacaa waana uuna goobahayaa markaasuna uweys baa la yidhahda adaabaan ku raadinhaya buuri bagaad usha iigu dhiibto saasay isku heleen badigoobkii badnaa sidaas riwaayadka xadiidkaa tilmaamaya xataa ataa cumaru calaa uwaysin ilaa uwaysuu ka duldhacayo halkaa ay ku kulmeen faqaala cumar wuxuu yidhi anta uways bnu caamir miyaa tahay uways bnu caamir miyaa tahay weligii muusan arag ma maqal nabigaa u sheegay xukmu nabigu sii weeyey min ahbaari اlghayb saadar qurdubi wuxuu yidhi haddaan nebi maxamed sheegi lahayn oon u abtirin lahayn oo magaciisa iyo qoyskiisa iyo tilmaantiisa iyo xilliguu imanayo iyo xilliga la kulmi intuba nabigu uusan sheegi lahayn axad ogaan lahaba ma jiro wax ka warqabi lahaa ma jiro qaala wuxuu ihi nacam uweys ibnu caamir baa la yidhaahdaa qaala cumar wuxuu idhi min muraadin oo ree muraad miyaa tahay uweys ibnu caamir oo ree muraad ah ila magacyahaas waafaqi karee uma min qaranin haddana ree qaran ka sii ah adoolya nin soomaali baad tahaa oo ree hebel ahaa oo ree hebela ah. hoos baad u degaysaa ayb innagu marka dabci ahaan waxaynu leenaha waxaan ka bilownaa abtirka meesha fog baynu ka bilaabaynaa carabtu way inaga bedelan tahay jilibkay ka bilaabahay mararka qaarkood markaasay kor u foofahayaan marna sidoodnoo kale yeelaan wuxuu uma min qaranin oo reer qaran ka dhashay miyaa tahay uways ibnu caamir oo reer muraad ah oo reer qaran ah qaala nacam buu i maxaad igu abtirisay ninkaa waa anige qaala wuxuu yidhi cumar intaa ku hadhi maayo hadda abtirkaadi magacaadii baan hayaa tilmaan la ii sheegana waa raadinhayaa kow fa kaana bika barasun baras miyaad lahaan jirtay baras jidhka miyaa ganka midabka miyaa kaa taga jidhkaada jirtay fabara'ta minhu oad ka bogsootay ilaa mawdica dirhamin shilin in la saara mooyeen shilin in yaroo giraangaroo saa u weegaaran mooyeen intii kale midabka ilahay miyuu kuu soo celiyo ooba ka caafimaaday baraski qaala nacam buuhi baras baan qabi jiray waan ka caafimaaday intaa aad moodda shilin in la saaray in la eg ayaa igu dhiman qaala cumar wuxuu yidhi laka waalida hooyo miyaad leedahay nool oo joogta aabbihiisi wuu dhintay qaala wuxuu nacam haweenay dhashay baa joogta qaala wuxuu idhi cumar hadda idaninku waa helay hooyadii eh, tilmaantii baraska magaciisii oo saddexan reerku ka dhashay meeshuu ka iman wuxu dhan baa loo sheegay qaala cumar wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam yaquul rasuulka ilahu labaan maqlay ya'tii calaykum waxaa iman doona isagoo duulimaad aho gaala ku duulaya uways bnu caamirin weyskiina caamir ahaa yuu la iman doonaa maa amdaadi ahli اlyaman gurmadka ree yaman buuna la socon doonaa gurmadka ree yaman ee idi iman doona ayuuna la jiraa min muraadin qoyska ree muraad buuna ka tirsan yahay ka dhashay uma min qaran ree qaran buuna ka sii yahay kaana bihi barasun baras baa ku ooli jiroo ganka caddaa midabkiisaa isbedelay ku dhacay fa bari'a cafwan fabar'a minhu waa ka bogsaday minhu min albaras ilaa mawdica dirhamin shilin in la saara mooye lahu waalidatun hooyuu leeyahay huwa asagoo biha bilwaalida barun uu ixsaanfalo barun haddii la waa almubaalaga fi lbiri wاlixsaan barun adigii baa lagaa dhigahaya hawsha qudhigeedii axadka marka aad iyo aad ugu xildheeraada waalidka inuu u baarnamsame iyaa bariga la yidhaahdaa lahu waalidatun hooyuu laha huwa asagu biha bilwaalida barun uu u ixsaanfalo oo baari u yahay low aqsama cala allaahi ilaahay hadduu wax kaga dhago la abarahu ilahay waa u sii daayaa ilaahu sidaa iyeel hadduu yidhaahdo oo rabbi ku dhaarto ilahay waa u yeelaya bimacnaa waa mustajaabu dacwa waa min mujaabi adacwa dadka ducadooda la aqbalo ee ilaahay uusan ku soo celinin ayuu ninkan ka tirsan yahay low aqsama haduu ku dhaarto cala allahi ilaahay waxugu dhaarto isku dhaji ilaahu waa ka haystaaye maanta taa iisii daa uu yidhaahdo la abarahu ilaahay xadhigu u sii daayo waa ka yeelaa waa u ixsaanfalaa ilaahay baa u ixsaanfalaya fain istaacta haddaad awoodo cumarow an yastakfira laka dembidhaaf rabbi inuu kuu weydiiyo fafcal yeel baa la yidhi lanno dembidhaafkuu rabbi kuu waa aqbal waa mustajaab waa la ajiibaya ka faa'iidaysa hadduu soo maro haddaba nabigaa sidaa ka maqlaya fastakfir lii dembidhaaf rabbi ii weydii buui weysow fastakhfara lahu dembidhaafuu rabbi u weydiiyey wuxuu ihi afar laka yaa amiira almuminiin riwaayada xaakim ba cadays afara allahu laka yaa amiira almuminiin markaasuu yidhi aduguna allaha kuu dhaafo cumarna asna waa u duceeyey fa qaala lahu cumar cumar ba wuxuu ku yidhi ayna turiid xaggeed hadda u socotaa xaggeed marka yaman buu ka muslim siday tilmaamayso riwaayadka qaarkoodna waxay caddaynaya waana sida saxda ee kuufu ka yimid markaa iyada asalkiisu oran yamanha ka yimaado oo gurmudba oga yimid ciraaqoo salligaahid buu tegay kuufu fadhiyey markaa marka cumar la kulmahayo kuufu ka yimid oo madiinay cumar ku kulmeen ama makay ku kulmeen kadibna kuufu ku laaban doonaa saasaana saxa riwaayadka saasay laakiin ad waxaad moodaysaa marka la ree yaman tooska uu oga yimid yamanba inuu cumar la kulmay oo kula kulmay madiine ama makiya xijaaj asagoo kuufa ka soo noqday oo soo cumraysta ama soo xajiyay bay cumar kulmeen asalkiisona de yaman buu ka yimid garanayso cumar wuxuu hi tuli xaggeed hadda u socotaadoo rabtaa qaala wuxuu hi alkuufaan u jeeda oo salligeeda milatariga ahayd ay ka duwalahayeen wixii gurmadaba ay tegi jireen qaala cumar wuxuu idhi aktubu laka miyaan maan kuu qoro ilaa caamilihaa amiirkeeda kufa ii joogo waraaq baan u qorondhaho bal hala caawi wadaadkaasoo aradbixiisii noloshiisa laga warqabo nin barakaysanoo mustajaab dacwa nabigu ka dardaarmay weeye wuxuu damay cumar inuu yidhaahdo war idin yimaado wadaadkaas hala wanaajiyo alaa aktubu laka waraaq maan kuu qoro wey iyo fariin ku saabsan ninka hala xurmeeyo mundaan gooni hala siiyo halaga warqabo nin zaahidoo caabudu ahaa oo aan adduunyan shuqul ku lahayn gabalkii markuu dhaco waynu ka sheekayn doonaaye gurigiisa wixii yaale ama dhar'a ama dhuuni ah ayuu sadaqayn jiray gurigiisa wixii yaalle ee habeenka uu la soo dheelmado ama dhara ama dhuune wix noloshiisa ka badan habeenka wuxuu ku cidgala wixii ka dheeradu bixin jiray qureecda beraaruurta ma dhigan caawa wuxuu ka cidgalo wixii ka badan wuu bixinaya wuu sadaqaynaya dharka intaa korkiisa saara inta kale wuu bixin jiray dhaqankaasuu lahaa zaa'id caabid uu ahaa jawaabtiisu u fiirso qaala wuxuu idhi uways akuunu fii khabraa'i الnaasi axabu ilaya akuunu fii khabraa'i الnaasi axabu ilaya cumar muxuu rabaa inuu xurmeeyo qadariyo waaliga dhane meesha ka taliya gobernatore u yidhahda ninkaasi culummada ka warqab wixii xisaabana kusoo dallac baytumaalka bangiga muslimiinta dowladda mas ninka noloshiisa buu cumar rabaa asna wuxuu u arkaa inay khatar ku tahay oo ku caanbaxayo oo lagu ogaanayo asna inuu qarsoonaado ilaahay asagu iska warqaban basuu rabaa lian akuuna inaan ahaado fii khabraa'i innaasi dadka kuwooda dahsoon qarsoon magacaan leh khabraadu waa asalkeedu waa dhulka iyo turaabtii ciidda wey dadka iska basaasayn laga warqabin la dhooroofinin loo dhug yeelanayn inaan ka mid ahaado ayaa axabu ilaya min ashuhrati wey inaan caan baxo lay barto waxaan ka jeclahay inaan iska libidhsanaado iska qarsoonaado muslim khaamil ah akuun an akuuna fii khabraa'i الnaasi waxaad dhihi kartaa fii fuqaraa'i الnaas dadka fuqarada ah in la xurmaynin la qiimaynin inaan ka mid ahaadaan ka jecelahay inaan muuqdo oo magacaan yeesho amaanqani noqdo idan cumar waa daayey waa u daayey ilan tilmaamuhu rabaayey falama kaana min alcaami اlmuqbili sanadkaa sanadkii xigay markii la gaadhay falama kaana min alcaami اlmuqbil falama kaana alcaamu اlmuqbilu wayaadi macnaha loo jeedo sanadkaa sanadkii xigay markii la gaadhay xaja rajulu nin baa soo xajiyey oo min ashraafin ashraaf اlyaman raggii magaca lahay reer yamaneed ah waa nimay ilma adeer runa yihiin uways alqarani riwaayadka xadiidka caddeeyey ninkan ashraafta laguu sheegayo waa nimay ilma adeer runa yihiin uways alqarani waa ninkii ugu dhib badnay ee wadaadka uways nafta u keenay hadduu arko uweysoo la taagan niman aqniya ah wuxuu dhihi jiray cibaadadiisii iyo iyo camalkiisa iyo cilmigiisu wax ku cunahaya ee wadaaddahaas dadkaas wax ka qaadanaya hadduu fuqara asagoo la joogo uu arkaan wuxuu dhihi jiray dharka jeexjeexan buu fuqarada ku sirahaya iyagoo iskama dhigahayaa faqiirna ma aha wuxuu u dayn jiray aad buu dhibi jiray waana ilmaadee run ah kuufuuna amiirka ahaa waaliga caamilka sarreeyey ma ragga ku xigu ahaa mas buu ah abaanduulo dagaalo culus waa inaan bini aadamkii adduunku jinninka ugu dhib badnaa ninkaasu ahaa waagi dambe uweys alqarni wuxuu samayn jiray markuu arko meel kiin adeerkii uu joogo wuu hagoogan jira wuu isqarin jiray markaa wejiguu duuban jiray markaas le waa asagaan dembiga oga baqiba markuu arku caay oo igu xadgudbi dembi baa ka soo gaadhi marka inaan dambaajiyaan diidanho odhan jiray wuxuu u indhashareeranayaa u u in adeerka yuusan kugu dambaabeen hawsha idinku maad yeelaysaan ya shan nimayn kaa reebin hee sharci kaama reebo xisaabiinna waad garanaysaan dulqaadka fadligan iyo wanaagga bilaash laguma helin dulqaad iyo sabir xaja rajulun baa soo xajiyey min ashraafi ashraafi اlyamani alkuufiyiin awaadada kuufiyiinta noqday ka mida fawaafaqa cumara cumar buu la kulmoo ninkii ku beegmay ninkii reer yamaneed ee ashraabta ymaneed ka tirsanaa ee uways cilmaadeerka ahaayeen ayaa cumar la kulmay fasa'alahu can uways uways buu weydiiyey muxuu yidhi ka warran ninka uways alqarni ahaa fa qaala wuxuu yidhi inadeerkii ahaa taraktuhu uways baan ka soo tegey raa albeyti gurigiisi oo basaasan baan ka soo tegey qayl mataaci alaabyar wax u yaallaba uusan jirin darin baa u taalla iyo iyo wax la garan waaye meel nin weyn fadhiista meelaan ahayn buu meelaan ahayn buu fadhiyey buui hadda waa ninkii ka dhigay wadaadkii nafta u keeno uu ka xijaabanayo yuu cumar la kulmaaya taraktuhu waan ka soo tegay raa lbayt rasaasada iyo badaadadu waa isku mid waa basaasta baahiyadee kaa muuqata basaasta baahiyadee kaa muuqata jidhkaada ama gankaada ama gogashaada ama gurigaada ka muuqataa la yidhaahdaa gurigiisoo basaasan baan ka soo tegay buu hi mataaci alaab yar wax agaab u yaalla iyaalaa midna ma jirta buuri agabkiisuna waa yaryahay asaguna waa aradan yahay gurigiisuna waa khali buuri qaala wuxuu uhi cumar cumar ninkii buu arkay inuu adduunyada ay la weyntahay uweysna uusan aqoonin nabar buu ku dhufanayaa marka samictu rasuul lah sal l slam yaquul nabiga ilaahi baan amaan maqlay buu uhi ya'ti calaykum uweysun uweys bnu caamir baa idiin iman doona maca amdaadin gurmad maciibu idinla iman doona oo min ahli yaman ree yamaneeda min muraadin gurmadkaasoo ree muraada ama asaga min muraadintaas adugu ama ree yaman o dhan baad ama aamweys e, baad u celin culaysba ma laha min qaranin ree qaranka ah kaana bihi baras baa ku ooli jiray fabara'a minhu wuu ka bogsaday ilaa mawdica hal dirham hal shilin meel la saara mooyeen xuduntayna ahayd meesha ayada ah halkaa xudunta ah ayay riwaayadka xadiidka caddeeyey lahu waalidatun hooyuu leeyahay huwa biha barun low aqsama cala allahi la abara fain istaacta waynu soo marra haddi intaas fain istaacta haddaad wooda an yastaqfira laka dembidhaaf rabbi inuu kuu weydiiyo fafcal yee faataa uwaysan yaa u tegi waa kii shariifka ahaa nadiirkii weeye nadiirkii waxbaa helay ninkuu dulaysanayey oo ku xadgudbayey baa waxaa la yidhi nabi maxamed baa laga ducaysto nabi maxamed baa ilah laga ducayso sayidina cumar baaba sidaa leh wuxuu u tegey ninkii ree yamaneed ay uweysan adeerkii ahaa uweysan buu u tegey faqaala wuxuu yidhi istakfir lii dembidhaaf rabbi ii weydii ii wuxuu idhi anta adigaa axdau adigaa cusub buu idhi cahdan xagga zamanka iyo xilliga bisafarin saalixin socdaal wanaagsan adaaba hadda xaj ka yimide seen anigu kuugu ducayn axaadii badan baadna ku timi dadka xujaajta in laga ducaysto calaa kalaamin fii sixatiha xaajiga waa loo dembidhaafaa iyo ruuxuu dembidhaafaa loo weydiiya xad ku timid xaajigu intuusan soo noqonin ka ducaysta dembidhaaf rabbi ha idiin weydiiyaan axaadii baa ku timid calaa kalaamin fii sixatiha idan wuxuu yidhi marka anta adiga axdau ku dhoweeyo cahdan xagga zamankii xilliga bisafarin saalixin socdaal wanaagsan haddaabaad xaj ka timide adaa iga mudan in lagaa ducaysto adiga noo ducey fastafir lii dambidhaaf rabbi ii weydii qaala wuxuu ihi warkaa ka baxe uweysow istakfir lii xog baan hayaaye intaana wadaarka ka qaadin ii ducee qaala uweysadana wuxuu ku celiyay anta axdau cahdan bisafarin saalixin fastakfir lii adiga ku cusub xagga xilligii zamanka safar wanaagsanoo xaj ahe eh ii duce dembidhaaf rabe ii weydii wuu ku celiyey mar labaad mar saddexaad buu ku celiyey ninkii codsigii qaala markuu weys wuxuu idhi laqiita ay alaqiita cumar ma cumar baad la kulantay amsuistaanku ad qadaraysaa ma cumar baad la kulantay saaad isku dhariijin baan arkay xog baad haysaaye idan tanaa kuu caddaynaysa inuu marka hore cumar kulmahayeen iyo marka dambana kuuf ka yimid ninkuna reer kuuf ahaa marka ayadaa qaala wuxuu dhi ninkiin adeerkaa nacam baan la kulmay faاstakfara lahu dadkiibaa dembidhaaf cafwan ninkiibu dembidhaaf ilahay u weydiy allah kuu dembidhaafa buuhi fafaطina lahu الnaasu dadkiibaa u dhug waa la fahmay ninkuu sayidina cumar ka dalbahayo ducada ee nabigu ka yidhi ee axad walbo reeya mananu cumar uu toyonhayo ninkii u weysaa ka warrama uu leeyahay dadkiibaa ku fakaday oo wuxuu ka baqaayaad fanalaqa calaa wajhi wejigiisuu dhaqaaqay dadkii buu ka dhex baxay kuufuu ka carari wey kuufuu ka carari intuu kuufo joogay nin la yaqaanuu ahaa taabiciin badan baa ka sheekeeyey waaba nadara ka mid yahay wuxuu yidhi anugu maalinkii ugu horrayseen ninkaa la kulmay oo weysah masaajid weynoo kuufo ku yaalla iyo xalqo weynoo ku taallaan fadhiisan jiray buu wacdiga ka socdaan iska dhegaysta xadiidkan dhegaysta waan wadaa maalmaha qaarkoodba asagu xalqada ka hadli jiray buui isagoo ratulhay nin basaasan oo caalla jexjaxan iska wata hadalkiisaa i taaban jiray hadalkiisaa isaamayn saamayn wadnuhunbay ugu dhufan wadaaddaha kale warkooda ima solo ima taabto waa iga soo koroodahayaa asagu laakiin beerkaunbuu timbanaya waagi dambe ayaan waayey wadaadkii waxaan idhi wadaad waayo dhowe meelahan masaajidkan joogi jiray oo hadalkiisu musiibada ahaa xaggee ka baxay miyaa taqaanaa ma naqaana ma aqaanuu yidhi annagaa naqaano uweys baa la yidhaahdaa oo ila raadiyaba ninkaas waan rabaaye si loo wadaa la geeyey yusayrkanaa ka mida ku bartay yusayrka ka sheekaynaya gurigiisi baa la geeyey buuhi meel yaroo uu deganaa markaas horniyo haddee nin wacdi fiican baad ahaydee baryahana waan ku waaye maxaa ku helay wuxuu idhi hawshaa ka baxo maxaa kuu daran ee waxaad la soo bixi wada inaan ogaado miskiin baan calalkii aan lahaa en ku soo bixi jiray siiyey mara dambaan kusoo baxna waan waayay buu calaluu qabuu u furay miskiin guribu iska dhex fadhiista xalqihii masaajidku marka goormu yimaadaa markii baan anugu dhar siiyey buui intaan aanwadanagu quruxsannu soo iibiyey baan faraha ka saaray wuu diiday buui hal macawis baan markaan ku dhaartay iga qaatayba hal maawis hal macaawis markaan ku dhaartay oon dhaqaaqi waayey wuxuu idhi iga daa macaawista xataa waana eedi iga daa buui oo maxaa jira kii aan adarkayd baa igu caaya iga daa buui oo dhihi salaadiisiibuu dadka intuu ku baadhay macaawis soo helay iska kaydaa waan aamini waay buu inakeen bui waa macawisiibuu soo xidhay go'yarna wuxuu soo saarta tunka meel qolyihii ay qaraabadani joogaan buu soo maray daalaki weysaa dad maanta soo dhacaae anigii baa mar qolyihii ku fakaday buui or wax inkaar baad qabtaane cidna ma dhicine dhaari iyo kitaab qur'aan igaga qaata darteede wadaadka farha ka qaada nimankan si adag la dagaalamay buui nin la imtixaanay baa uweysku oo sabir badan ninka sidaa yeelaya nafta laga goynaya markaasa idinku waad inaad idinkoo badsan oo waxba qabinoo laydin xaganni aad nabad ku joogtaan fanalaqa waa u dhaqaaqa calaa wajhi wejigiisu u hebel awey hortiisu u dhaqaaqa la marka aan war loo hayni meeluu aaday hortiisu u dhaqaaqay riwaayadii marka intaasu rawaahu muslim in yaroo ka tegay baa jirto yusayr uu ku daray oo muslima ku jirta oo xaakim muslimba ay wariyaan fakasawtuhu burdan fa kaana ida ra'aahu insaan qaala min ayna liuwaysin haada maawista lagu haystaa maawista anuu hayse weliba oo ku dhaartay ee dhaar uu ku qaatay baa ruuxi ku arka war xaggee buu ka keenay oo qolyihii dhibhaya ilmaadeertii mogtay waxaa la yidhi wadaad sheekh waxaa la waxaa ogu daran hee sheekh waxaa ogu daran baa layo xurmad daran oon xurmaynin ilma adeer iyo xaaskiisa tolkaa ku xurmayn mahayaan qolyihii isla soo korteenee ku dhalay ama kula dhashay isku ayniga aydeen ma xurmeeyaan wadaadka adoo yaroo qaawan bay ku arki jireen oo futada qaanjeer ku leh oo meelaha ordahay oo qundul dheer hadhow sheekh baan oo caalim baa kaa dhegaysan mahayaa kii ina hebeel ahaaba iska leeyihi waa ilmaadeerta iyo tolkaa dhibkaasay qabaan haweenayduna iyadu waxayse kuu xurmaynayn hadda sheegi maayo idan intaasaan kaga tagno wa fii riwaayati limuslimi riwaayada muslim waxaa ku yimid aydan ku noqo can usayr usayr yusayrna waa la yidhaahdaa ibni jaabir anna ahla kuufati reer kuufo wafaduu calaa ilaa cumara cumar bay u soo wafdiyeen marti ahaan bay ugu yimaadeen booqasho wa fiihim waxaa ku jira rajulun baa ku jira miman kaana yaskharu biuways wa fiihim waxaa ku jiray reer kuufadaas yamaniyiinta ah nin ka mid ahaa dadka ku jeesjeejisay quurhsan jiray uways minman kaana yaskharu biuways dadka quurhsan jiray ama daraabi jiray uways fa qaala cumar wuxuu yidhi waa nin adeerkii buu ahaa waa idiin soo sheegay fa qaala cumar wuxuu yidhi hal haaunaa axadu min alqaraniyiin war tolkaan kobtaani ma joogaa axad min alqarani reer qaran ah fa jaءa dalika الrajul ninkii baa yimid qaraniga ahaa iyo ilmaadeerka ahaayeen uways faqaala cumaru wuxuu yidhi ina rasul la sal slam qad qaala wuxuu yidhi warkii uu ninka sheegay ayaa meesha ka maqan riwaayada xaakim iyo hayrkiiba caddays ninkii baa wuxuu ihi sayidina cumarow ninka aad sheegayso maxaa kaa khuseeya goormuu gaadhayba u weys xilli uu amiirulmu'miniin uu soo hadal qaadaba miyuu astahilaba in goobta lagu sheego akhyaartu ay fadhiyaan ninkiibuuindha caddayn buu bilaabay waa ninkii nadirkii ahaa war war ma haysida aamus buu nabigaan ka maqlay qisadu waa sidaa markuu ninku u yeedho ninkaan ma taqaanaa waan aqaana waa in adeerkay ibnu uweys laakiin waxaan la yaabanahay cidda warkiisa ku soo gaadhsiisay iyo ninka musiibada ee u sheegayso cid weydiin wuuba xanaaqsan yahay wuxuuba ka xun yahay uweys warkiisa waxaa haya madaxweynihii muslimiinta tiibuu ka xun yahayba faqaala cumar wuxuu hi ina rasul sl l slam qad qaala rasuulka ilahi wuxuuna yidhi ina rajulan ya'tiikum min alyaman ninba haddaad muslimiintihiin yaman idinka iman doona yuqaalu lahu la yidhaahdo uweys lagu magacaabo laa yadacu bilyaman markuu soo duulayo ee muslimiinta u soo gurmanaya kaga soo tegi maayo yaman yman kagama soo tg laa yadacu ay laa yatruku biاlyaman yaman kagama soo tegaya hayra ummin lahu hal hooyuu kaga soo tegayaa arxan kale iyo aqribo wax taraysa oo asagu mas ka saaran tahay hooyadii unbaa ka jirta wey hooyadii waa haweenayda ka reebtay birigeedii ixsaankeeda uu ka reebay inuu nabiga la kulmo la kulmi karay xagga da nabiga nololbu ku soo gaadhay biitifaaqi almuxadiiin sugaya wujuudka uweys ila khilaaf baa ka jira waa tilmaami doonnaay nolol buu nabiga ku soo gaadhay wuuna soo wuuna iman karay hadduu hooyadii ka soo dhaqaaqo laakiin nabigu xilligaa in loo soo yurado waajib ma ahay xilligu asagu noolaa waajib ma ahay hooyadii birigeeda iyo ixsaankeedana waajib buu ku ahaa labadiibu isu miisaamay saa darteed buu ku hadhay hooyadii bacda wafaati rasuulilahi banu markaa aagga soo galay oo saxaabadan uu la kulmay sidaa darteed marka lagu yidhaahdo taabiciin badan ba waxay ku dhihi jireen markay fadligiisa iyo khayrkiisa arkeen xadinaa xadiian samictum min rasulilah sal ly slam xadiiaan nabiga ka maqashay noo sheeg bay dhihi jireen markaasuu ooyi jiray intuu ilmeeyuu dhihi jiray nabi maxamed lamaana kulmin xadiina kamaana maqal laakiin asxaabtiisaan ka maqlay fiihim cumaru rag buu tirin jiray cumar ka mid yaha fara badan saasuu ugu caddayn jiray marka nabiga la sheegana wuu ilmayn jiray marka waxaa u diiday biriga hooyadiibuu la soo dhaqaaqi waayey waajibkaasaa qabsaday qad kaana bihi bayaadun cadiin baa ku yaal baras baa ku yaallay fadaca allaha tacaala ilaahay buu baryey faadhabahu ilaahay baa ka tegsiiyey ka sii qaaday ilaa mawdica diinaari aw dirham waa shakru raawi shuyuukhda muslim nin ka mida ku shakiyey sawaabkuna waa mawdica dirham faqad faadahbahu llahu ilaahay baa ka tagsiiyey ilaa mawdica dirhami dirham meel la saara waxaan ka ahay lannu diinaarku dirhamku waa kala weynaayeen faman laqiyahu ninkii la kulma minkum oo idinka idinka mida muslimiinay falyastakfir lakum dembidhaaf rabba idiin weydiiyo sayidina cumar dembidhaaf rabbi ka weydiisay si toosa looma dhihin keligii laguma khasisin ee sayidina cumar waa faqiih waa usuuli lafdiga caamka ah wuxuu taabanaya afraada afraaduu taabanaya cumuumka lafdiga ah wuxuu keenayaa cumuum alacyaan buu keenaya wاlashkhaas wasfigii marba haddii la helo wa fii riwaayatin lahu riwaaye muslim le waxaa kaloo ku yimid can cumara radi allahu tacala canhu qaal inii samictu rasuul اllahi sal ly slam yaquulu asagoo li ina khayra الtaabiciina taabiciinta midka u wanaagsan saxaabada dadka soo raacaa taabiciin la yidhaahdaa ina khayr taabiciin hadda loo jeedo mafhuumka isilaaxiga ina khayr taabiciina dadka soo raaca saxaaba u khayr badan waxaa weeye rajulunin yuqaalu lahu lagu magacdhabo uweys la yidhaahdo walahu waalidatun hooyuu leeyahay wa kaana bihi bayaadun hooyada waxaa loo sheegay waxaa weye howlo badan baa laga helo laga faa'iiday weeye wadaadkana waa wuu ku mashquulay birigeedana ilaahay baa ku barakeeyey xanuun barasuu qabi jir famuruuhu fara haddaad aragtaan falyastakfir lakum dambinaaf raba idiin weydiiye qowluhu uweys u yidhi khabraa'i اlnaasi bifatxi اlhayn اlmucjama haynka dhibicda leh oo la kor dhabo wa iskaan ilbaai wa bilmad badana la reebo xaggana lamado khabraa'i la yidhahdo ama khabraa la yidhahdo kolba ciraabkeeda meeshuu marayo wahum waxaa weye khabraadu fuqaraauhum fuqaraau nnaas dadka saboolka ah weye iyo wa sacaaliikuhum dadka hantida yar jamcu sacluug luuguna waa aqiirka un weye waman laa yucrafu caynuhu iyo ruuxaan bartiisa la aqoon iyo ruuxa bartiisa aan la garanaynin oo min akhlaaqihim dadkaas iska hugunka ah ka mid ah dadka muslimiinta garanayn ayaa kabrada la yidhaahda wاlأmdaadu jamcu madad weeyaan waa gurmad wahum amdaaduna alcawaanu waa taageerayaasha wاnaasiruuna iyo kuwa kuu hiliyo wey aladiina kuwaasu kaanuu ahan yamuduuna kuwii taageera u hiiliya usoo gurmada almuslimiina fi اljihaad aljihaad اlislaami usoo gurmada uways alqarani ee dhowr masale aynu ka tilmaamayna masalada koobaad waa khilaafay uways ma axad jiraa mise sheeka caruureed waa khilaafay uwaysow ma nin tahay mise sheeko imaam maalik keligii ayaa wuxuu nin uwaysulqarnilaya ma jiro lam yakun waxaad sheegaysa waxba kama jiraan maalik sidaasuu odhan jiray walam yutaabac calayhi wax ku raacayna ma jiro ahluxadiis waa leexdeen walidaalika yaxmed muciin wuxuu odhan jiray waa jiraa wuxuuna ku shihiiday dagaalkii sifiinoo cali buu la socday ahlulxadiis sidaasay u badan yihiin taraajim gooni ayuu leeyahay wujuudkiisu waa sidaa ninka ugu tarjama dheer u tarjamaystay waa abu nucaym fi lxilya xilyat lawliya wa tabaqaat alasfiya tarjama aad u qiimo badan buu leeyahay ka akhriya haddaad u baahataan duruqdiisoo dhan iyo shawaaiddiisu daldalay aad buu u dheereeyey waana ka hadlay axkaamtiisa axaadiista xukumkeedana uu ka hadlay wadaad ree yamanadore ee reer zubayd ah kitaab buu ka qora fii manaaqibi uways alqarani waana kitaab aad u fiican asaguna waa la akhriyay karaa taa waa xagga wujuudkiisaoo maalik waxaa lagu xumbaaray inuusan axaadiidka uusan helin qisadana uusan helin oo sheekadan badan in la wado ninku hadde wuxuu ah nin cajab qabuu ahaa qisaskiisi iyo zuhdigiisi iyo camalkiisa di lagaaga sheeko xadiishu wuxuu waa malaga ma aha maalik wixii buu la yaabay wuxuu hi maba jira ninkaad sheegaysaan ninku waa nin jiro ahlu khayr oo nabigu uu tilmaamay oo cumarna ka ducaystay taasi marka waa jiritaankiisu hadda ku sii mashquuli mayno muslim baaba kugu filan axaadiistiisa uu xujaystay bukhaari baa la weydiy wuxuu hi xadiidka uu wariyo sanadkiisa nadar baa ku jira xadiidka uu wariyo xufaaddu waxay dhn axaadiid badanba ma wariy nin kale weyse maxaa nadar ah bukhaariyo ma waxaan waxaan jirin baad ka hadlaysaa axaadiiuu wariye maxay ta axaadiiuu nabi maxamed ka wariyo maba jirtaa la yidhi saxaabu wax ka wariyaa amaa qisaskiisi iyo hawlihiisana waxa nimanka warin jira waa dhooban yihiin almuhim xadiidkani waa xadiid saxiixa walidaalika caliilmadiina abulxasan wuxuu ihi waa xadiiun basriyun wuuna xoojiye hoostu ka firmeeyey siduu muslim u yeeloo kale taasi marka waa jiritaankiisa xaggee buu ku dhintay laba qisa laysku hayaa qisa mid dacfi baa ku jira midna way sugan tahay qole waxay leeyihiin wuxuu ku dhintay adarabijaan buu ku xabaalan yahay nin cabdulaahi bin eh, salama la yidhaahdo oo taabici ayaa wuxuu yidhi waxaan u duullay adirbijan baan ku duullay xilligii sayidina cumar meeshii loogu talagalay baanu tagnay dagaallo badan baan gallay dagaalkii waysna la socday markaan soo noqonaynay ayuu xanuunsaday soo noqodkii adirbijan waa meeshii hadda dagaalkii muxua ah, nigoorninkana bah ka socday ee atraagta u gurmanhayee dhulkaa weeye xilligii sayidina cumar baa weerarka lagu bilaaba in la qabto waaga dambe cumaan baa qabtay waxaa dhammaystiray mucaawiye ciidankiisi reer banomiyaa soo afjaray almuhim markii aan soo noqonnay buu xanuunsaday buu i weys baan uga xanuunsaday faraskii iyo gaadiidkii buu xamili waayey saan u soo wadnay anla bal aad islaamka ku sintaan ayay tii alla ku oo wuu dhintay markaan faraskii ka dejinnoon dhulka dhignoon la aad xabaashaan waxaabaan ku soo baxnay buu ihi qabri qodan qabrun maxfuur waa qabri diyaarsan si fiican loo qoday xabaal bilaashtii la dheereeya xaal xaalan il wanaagsan lagu dhuftay biyo diyaarsan ood moodameyd in lagu dha loogu talagalay kafan xanuudkii iyo boolbarihii iyo barfuunkii la marin jiray iyo lagu daadin jiray ruuxa la dhaqee meydka oo diyaarsan hawsha baan ku dhufannay waan habaynay qabrigii waan ku tukannay qabrigii baan gelinay waan ka soo dareeray markaan innabara soo soconnay waxaan idhi war haddii muslimkaa ah ee qiimaha badna meeshaan ku xabaala qabrigiisii wuuba iska duugo waaba la garan waayi karaaye intaan ku noqonno maan astaan iyo sumad lagu garto u samayno waan soo noqonnay qabriga waan weynay buuri laa aar laa qabrun walaa aar mecer baa la aaday meeshii agga dib u noqda xagga wareega ciidanka la dira waan ka samaray buuri qisadaasi way timid bisanad laakiin wadaadka ku jira ayaa wadaad ikhbaaron oo khabarkii siyarka ku fiican baa ku jira laakiin dacfi lagu tilmaamo qisadaasi waa qiso laakiin sida raajixa wuxuu dhintay khilaafadii sayidina cali wuxuuna ku shiiday dagaalkii sifiin yaxn muciin baa xukumay jamaaca min asalaf baa oo min alxadiid baa ku tagay axaadiis badanna macnaha way ku timi weliba wadaad reer shaam ah oo ahaa mucaawiya la socday oo saxaabi ah ayaa markii lasu saftayba wuxuu yidhi afiikum uwaysu lqarani markaasaa la nacam ma hubtaan itusa wuu arkay nabi maxamed xadiid kuga maqlay buu sheegay kadibna uu ka soo wareegay ciidanka cali buu ku biiray waa ku shiiday ciidanku u cuslaa iyo guutada u cuslayda dagaalamaysay buu abbaandulakaa uways alqarani dagaalkii safii halkaasuuna ku shiidoo lagu dilay sida raajixa waa sidaa marka jiritaankiisina waan ka hadallay geeridiisina waa idiin sheegay xagga asaga manaaqibtiisa waxbaan idinka soo tilmaamay nin aad iyo aad u badan cibaado badan qur akhris badan ayuu ahaa wax waraso uu ka tagay ma jiro xataa inuu guursaday lama sheegin hooyadiisuu baari oga habay ku dhimato ku xabaalay asna intuu noolaa maruu duulo yaruu masaad taagnaado ilaahay baryo ayuu ku dhammaystay noloshiisii halkaasuuna ku shiiday laba arrimuu caan ku ahaa marka oo lagaga maraatigay kulligoo dadka yaqaanoo dhanba wuxuu aabay dheen ammaar bilmacruuf nahaa can ilmunkar inuu dadka muslimiinta khayrka faro xumahana ka reebuu caanku ahaa wax walboo lagu samayna dankama lahayn marka le warwayku baabiina maad iska daysid xaqi ilaahay saaray ugu lahaayeen baan gudanayaa buu dhihi qodobka caan buu ku ahaa wuxuu kaloo caan ku ahaa sadaqada nin faqiiru waxba haysanin baa laakiin gacmaha isgoynaya deeqsinimo deeqsinimo waxaan deeqsinimo nin gaar lama sheegin waxaad u dhiibto waa bixinayaa mararka qaarkood waa ninka soo sheegay dharla'aan buu u fadhiisan jiray gurigiisa waxaa la sheegay inuu ahaa nin qalbi dadka uu hadalkiisu saameeyo saaxibu ikhlaasin wa sidqin inuu ahaa baa la sheegay waxaa la sheegay in habeen walba cibaado u gooni u lahaa wuxuu dhihi jiray caawoo kale waa waa habeenka sujuudda mararka qaarkood ragga saaxiibadii baa ka sheekeeyey calaa habeenaha qaarkood qiyaamuligs inuu ka dhigto sujuud waaxida waa la weydiiyey markaasuu waxaan maqlay malaa'igta qaybo ka mida say u sujuudsan yihiin baa adduunka lagu rogaa habeenna rukuucuu ku dhammaysanaya hawshiisa habeenna fadhi duco uu gacmaha taago oo u duceeyo malaa'igta axwaasheeda yaa looga sheekayn jiro qiisas wax badan ka hayay marka isku dayi jiray hawshii malag looga sheegaba inuu habeen sameeyo nin noocaasuu ahaa saydina cumarna aad bu uga warqaba jir intuu uu raadin jiray laakiin ayagoo mar labaad aan kulmin buu cumar shahiiday radi allahu tacala canhu arda uweys waa ninka asaga ah waxaa soo hadhay ninkii inadeerkihaa ee dhibka badnaa ee shaydaanka ku noqday wadaadka maalinka dambe intuu cumar sirta ka soolay u ii ducee wuxuu waan kuu ducayn laakiin saddex xaalo haddaad yeesho unbaan kuu ducayn bishar inaad saddex yeesho haddii kale kuu ducayn maayo kuna habaari maayo saddexdii raawigii wariyey mid buu halmaamay labuu sheegay labadii baan idiin sheegahaya nin saddex la raaciyo xabad ka tegey sheekh xasan wuxuu yidhi jus quraan nin saddex goor gafay jus quraan oo saddex goor la gafay maxaa ka soo hadhay buu jus quraan oo saddex goor la gafay maxaa ka soo hadhay marka saddex arrimoodoo aad xabad ka sii daysa wax fiican kama soo hadhay almuhim wuxuu waxaan kuugu ducaynay bishari inaad anlaa tu'diinii fii ma baqi horaan wixii aad ka soo tagtay maraysay waxba laguma haystee inta dhiman nooloshin inaad idhibin ii ballanqaad waa ku jajaysi jiray ee meeluu istaagwadaadku u diiday ee ka xijaaban jiray way ninkuu la wuxuu idhi anlaa tu'diinii ma baqi ii ballanqaad inaadan mar dambay dhibaynin waa ballan buu idhi waxaa kaloo ii ballanqaataa inaadan u sheegin sayidina cumar wixdin dhexmara rux bini aadana anlaa tuhbira axada bima qaala laka cumar ruux bani aadan inaad u sheegin intaad nooshahay cumar wuxuu kugu yidhi iyo wuxuu kuu sheegay ee aniga igu saabsanaa muxuu ka baqahayaa sirtu intay baxdo in lagu soo fakado wayna dhacday haddii sirti baxday war ma qarsoomo waagii dambe u noqday in adeerkii war la arkay waxaa le war waa ninka dhibi jire waadig hadda daba hablayna waa oo meeshuu maraba barakaysanayo daba taagane war aamusuu dhiji waxba ma ogey waa isbedelay asagii baa laga daba qaaday gurigiisi buu joogi waayey masaajidka baa nafta loogu keenay maalinka ugu dambaysay masaajidkii buu ka istaagay wuxuuhi muslimiinay waddooyinka markaan socday dhibkaad ugu dhibaysa iga daaya noo ducee weysow mid taabta mid yaa noo ducee naftaa loo keenay wuxuu idhi masjidka keliya aan ku kulanno waddooyinka idaaya mayaa la yidhi meeshaan aragno dhiilkan hoorsanaynaa masaas waa inuu berri u dhuntayba dib dambe lama arag aragga ugu dambeeye si caana loo ogaado dagaalka sifiin baa lagu arka so dhex taagan rag kooxoo saaxiibadana wata halkaasuu ku shiiday ninku nin qisada asalu ahaa xadiidka waxaa ku jira masaa'il dhowraho bannaanka iska yaallo maxaa ka mid a waxaa ka mid maslada ugu muhiimsan xaaladaada wanaagsan ee khayrka ah sadaaqadaada zakadaada qur-aan akhriskaada cibaadada rabbi aad ugu dhowaanayso ha kuu qarsoonaato waxba dadka ku baadhanin ha lagu ogaadayan kaa noqonin shayga khayrkaa eed samaynayso ha qarsoonaado adiga rabbigaa iska warqaba wixii sharcigu kuu kallifay inaad muujiso mooyeen wixii kale qarso sidaasaa ku jirta waxaa kaloo ku jirta mucjiza daahira min mucjizati rasuul calayhi salaatu wasalaam arrin aan markaa jirin iyo nimaan la aqoonin ayuu nabigu tilmaamay xog tafsiilu ka bixiyey dhammaystiran sidii bayna noqotay umarna inuu la kulmi baa loo sheegay uuna ka ducaysanaa la kulmay qaybta kale waxaa kaloo ku jirta in mararka qaarkood xanuunnaha ku haya qaybo ka mida ilaahay oga qaad ba aan la dhihin saad ogu xasuusato ilaahay nicmadiisii abaalku kuu galay ninkan ninkan uweysa markuu ilaahay baryahayey uu ka baryahay in xanuunka baraska uu ka sii qaado ilahay wuxuu ka baryo ku dar riwaayaadka kala caddeeyo walba saxiixa wuxuu ku dar ilaahayow xanuunkan baraska iga caafi iga sii qaad midabkii wanaagsanana ii soo celi iguna reeb waxaan ku xusuusta abaalkaada nicmadaadaan ku xusuusto markaas waxaa lagu soo reebay meesha xudunta ah ayaa in yar lagu soo reebay waana xadiidka riwaayada xaakimi axmed baa caddaysay waa meeshuna uu isku gartay hadalka cumar uu sheegay inay dhabuu dhab yahay wuxuu idhi nabarka shilinka la ugu soo hadhay axad bini aadana oo arkay ma jiro laa xaas walaa hooyo waxaan nabi ahayn ama malag ahaynoo ogaan kara ma jiraan bur waxyun baa lagu ogaan karay lannu nabarka halkaa cudunta ku yaalla yaa arki kara ee weliba uweysoo kale ku yaalla ila dadku qolya iska qaawan isku ordi baa jire oo fuulanka iska bannaysanhaye soo sidaa maa marka wuxuu yidhi meesha nabarkaa yara igu hadhay ean ilaahay ka bari inuu igu reebo saan u xusuusto wixii aan ahaan jiray iyo dhibkii haystay iyo nicmadu ilaahay siiya gankan wanaagsan waxaad ku xusunaysaa halkaan axad bani aadanoo arkay ma jira inuu nabigu marka hawshaa kuu sheegay saasaan ku ogahay macsuum baa hawsha ogaan kara idan ducada xataa hadday mustajaabo tahay xanuunnaha qaarkood inay baaqi kugu ahaadaan inay dan kuu taa laga yaabo rabbi aad ku xusuusato ila waad kibri haddii si toosa lagu caafiyey waxaa kaloo ku jira saalixiinta ahlu khayrka in laga ducayso ducada laga dalbado waxaa kaloo ku jira adoo fadli badan oo ruux aad ka fadli badantah inaad duca dalban karto xerow miskiin oo noo ducee oday caamayska ah, sunna oo qiimo badan oo tusbaxa yar wareejiya yar khayr badan hawlo kaleba ha ku aafaysnaade warbalqac ka siiya inoo ducee ma aha keligaan weliga aad ducaynayso baasha ducada adigu iskama lihiide adoo qiimo badan mararka qaarkood dadka kaa hooseeya laga ducaystaa sayidina cumar iyo uweysaa fadli badan bitifaaqi اlmuslimiin cumar baa fadli badan walidaalika iyuu nabigu amray in laga ducaysto sababku maxay tahay nabigu wuxuu urdamcay cumar inuu wax taroo dheefiyo muxuu ku dheefinaya duco la aqbalo mustajaaba inuu ka helo walaalkii waysalqarani taana way ku jirtaa marka xadiiku marka macaani badan baa ku jirta inta aan kaga tagno in sha allahu tacaala wa can cumar khadaab radi allahu tacaala can qaala intaana ka tegay masale ii dhamaayd hayr taabiciin meeshaan dambe meeshaan dambe ina khayr taabiciina rajul yuqaal lahu uweys oo masla khilaafiya jamaaca min aslaf waxay qabaan taabiciin waxaa u khayr badan saciid ibn musayib saciid ibn musayib almakhzuumi baa u khayr badan axmed iyo jamaacana sidaa ku tagay qole waxay dhaheen taabiciin waxaa u khayr badan caalqam ibnu qays iyo aswad ibnu zayd nakhaaci baa u khayr badan qole waxay dhaheen maya waxaa u khayr badan saciid ibnu jubayr iyo xasan albasri almuhim wadaadna wuxuu yidhi aan idin gebagabeeye ree kufu waxay dhaheen taabiciin waxaa u khayr bad uweys alqarani ila kuufi buu ahaaye ree basrna waxay dhaheen taabiciin waxaa u khayr badan xasan albasri ree madiinana waxay dhaheen iyo ree xijaaz taabiciin waxaa u khayr badan saciid ibn musayib haddaad tira xadiidkan cad axmed wuu wariyaa fii musadi biariiqayn buu ku wariyaay muxuu oga leexday waxaan ku leeyahy axmed wuxuu ku wariyaa bilaf min khayr الtaabiciin ina min khayr الtaabiciin qolyaha shaaficiye iyo qolyaha xanaabile iyo qolyaha shaacira waxay leeyihin axmed see xadiidku saxiixa oga leexan karaa lafdigan bas iyagoo arkeen ina khayr الtaabiciin lafdi sariixa oo nasun fii maxali nisaaca baaba yimide see axmed u dhihi karaa saciid musayib baa ugu khayr badan oo xadiidka oga booday waxaa leeyahay maa saxa cinda axmed waa maxay ina min khayr الtaabiciina rajulu yuqaal lahu uways min khayr الtaabiciin idan taabiciinta khayrka badan inuu ka tirsan yahin buu lafdigu keene ma keenin inuu yahay akhyaruhum ma keenin afdalhum inuu muusan keenin waan jamcinaynaa nimay oo ka daaya waxaan ku jamcinaysaan xagga cilmiga iyo fiqiga iyo fahamka diineed waxaa u khayr badnaa taabiciin saciid musayib bay yidhahdeen xagga camalka zuhdiga taqwada xisaabahanna ninkana u khayr badnaa bay dheen laguma gaari karo marka waa tafdiilun bixasabi maqaamayn nashrulcilmi iyo xifduhu wa riwaayatu marka la eego saciid baa lambarkowa iyo ragga lamidka calqam ibnu qays iyo raggaasaa iyo lambarkowa laakiin zuhdiga iyo adduunya ka fogaanshaheeda iyo biriga waalidaynka iyo hawlahaasna waxaa lambarkow ah uways alqarani jamcana waa fiican ya jamaca min ashaaficiya ku tagay wاlcilmu cind allah وcan cumar khطab radi allahu tacala canhu qaala cumar wuxuu idhi ista'dantu الnabiy nabigan idan weydiistay fi اlcumrati cumrada inuu ii fasaxo nabi allow inaan cumraystaan rabaa haddii fasax wasiir buu ahaa xoghayuu ahaa la taliye rasuul buu ahaa waa nin culus wey iska dhaqaaqi maayo faadina lii nabigu waa ii fasaxay inaan cumraysto wa qaala wuxuuna yidhi laa tansana hanaga hilmaamin hahafin hanaga iloobin yaa okhaya walaalka waa tashiiru talaطufin wa tacatuf baa la yidhahdaa aqraadda wax loo tashiiriyo waa maxay koolkoolin baa ka mid a yaa bunaya dhihi bunaya okhaya laa tansana hanaga halmaamin yaa okhaya walaalkayga min ducaa'ika ducadaada wax nagaga darbu nabigu yuli calayh isalaat wasalaam faqaala wuxuu yidhi suubanuhu faqaala nabig wuxuu ihi kelimatan weer buu yidhi nabigu maa yasurunii usan ifarxi gelinayni onan jeclayn anna li biha ay bibadaliha in kelimadaa laygu bedelo addunya addunyado dhanba nabigu weer buu i yidhi maalinka aan ka faxsa qaadanayn cumrada aadayo weer buu i yidhi adduunkao dhan haddii lagu bedelo ayay iga qiimo badan tahay weerdha waa maxay riwaaya kala cad liqowlihi yaa ukhaya eraygaa nabigu iisoo ducee maaha ducada igu soo dartaa maaha cumar wuxuu aad ugu bogay waa maxay yaa ukhaya nabi maxamedoo walaalnimo kuu qiro waa maxay ukhuwa fi ddiin weliba koolkoolinaya gacalcun ay ku jirtoo la yidhi talatuf ukhaya la taskhiiriyey kelimadaasuu cumar aad u jeclaan jiray faqaala suban wuxuu yidhi wuu ihi kelimatan weer buu yidhi maa yasurunii aanan jeclin ama usan ifarx gelinaynin anna lii inuu ii hada biha ay bibadaliha in laigu bedelo ayada addunya riwaayo kale maa alac calayhi shams qoraxay u baxdaba wa fii riwaayatin liabi daawuud qaala wuxuu idhi nabigu ashrikna nawadaaji nagu dar yaa ukhaya wa fii ducaa'ika ducadaada nabigu wuxuu ihi xadiiun صaxiixun weeye rawa abu daawuud watirmida wariye wa qaala xadiiun xasanun صaxiix waa xadiid xasanoo saxiixu tirmidina yidhi abu daawuudna waa ka aamusay sanadkana wadaad la yidhahda caasim bn cubaydilah baa ku jira caasim bn cubaydillaah ibni caasim ibni cumar bn khaaab alcadawi baa ku jira ninkaana waa daciif jumhuur ahlcilmi inuu daciif ay qabaan dacfiguusuna waa min xayu xifdihi min xayu xifduhu weye wa dabtuhu ayaa dayaanadiisa ma aha iyo cadaaladiisa waa xagga xifdigiisa iyo dabtigiisa rag yaroon badnayn oo cijli ka mid yaha waxay dhaheen waa laa ba'sa bihi ninka marka xadiidkiisu see saxiix ku noqda nawowiyow tirmidiyow abu daawuud sakata calayhi fahuwa saalixun cinda abi daawuud tirmidina waa feermeeyey nawowina waa ku raacay waxaa xadiidka asaga ka qaadanaya labadii xilligooda dadka xadiidka ugu yaqaana ugu xoog badnaa sufyaan athawri iyo shucbe shucbe can caasim bni cubaydillaah can saalim bni cabdillaah can abihi bni cumar can cumar wey caasim bn cubaydilaahi bnu caasim weeye ninku magaciisu waa nibnu cumar awow u yahay ninku caasim ibnu cubaydillaah ibni caasim ibni cumar caasim cumar baa dhalay caasimka dambe cumar baa dhalay cubaydillah ibn cumar baa awow runa u ah inaad fahanteen bay la tahay wiilka caasimba marka maxaa loo yahay awow labaad baa loo yahay wuxuu ka waranaya marka xadiidkan inay ilmo adeer yihiinoo la yidhaahdo saalim ibni cabdillaah can abi cabdullahi bni oo caasi markaa u noqonaya adeer adeer buu yahay yuu ka waranaya awogii oo ah xadiidku waa qaabkaas marka maxaa keenay marka sufyaan athawri iyo shucboliyo shucb wuxuu yidhi xadiidka sanad weydiiyey ka tegey caasim bni cubaydillaah wuu imtiaan jiray ruwaadda iyo ragga xadiika wariya shucba waa taqaanaan sanad danbaan ku soo laabtay sidiibu iigu wariyey buui sidiibu iigu wariyey lafdigii ashrigna un keliyun bux ka badelay meeshii laatan sanaan ba ashrigna fii ducaa'i ka yidhi riwaayadii abu daawud sidaasay ahayd idan wuxuu tilmaamayaa lafdiga ee matniga ninku inuu hayey buu shucba kuu tilmaamay almin waa min xadiiثi sufyaan الthawri wa shucbata kilaahuma can caasim bn cubaydillah can salim can ibni cumara can cumar wey maxaa keenay marka xadiidka noocaasi in shawaahid lahayn ee turuq badan aan lahayn iyo ariiq labaadoo xataa maxfuuda ma laha inay abu daawuud tirmidi nawowi ay dhahaan waa fermo wuuna og yahay ninka le tirmidi asagaa daciifiya casm bn cubaydillaah asagaa daciifiya jaamiciisu ku daciifiya maxaa is leedihiin waxaa loo yaqaanaa masalada koran kala hadlay waxaa loo yaqaanaa cinda almuxadisiin nimankaas iska wata qalinka iska daaya handasada mutaakhiriinta taqriibka ka duula taqriibu tahdiibka ka duula iska daaye waxaa loo yaqaanaa alintiqaa min xadiidi daciif inaad ka dooratood ka xulato ninka daciifka ah, xadiidkiisa inta saxiixa ah nin daciifa ah, ayaa waxay muxadidiintu soo salxaadhayaan inuu wariyo axaadiid saxiixa ah waana daciifadow way ka saarayaan intanaafayow inta kale waa ka kacbay leeyihi nin beenaala iyo xadihii hebel wuxuu been sheegaba maanta run buu sheegaya sayd ku ogaata hebel waa beenaale magiciisa wixii ka dambeeyo dhan waa been baa tidhi hebel hebel wixii ka dambeeya kiri u dhab baa tidhi maalin dambaa waxaa sheegay baad cuskanoo qabsan waa lagula yaab xadihi maanta waanaa ku ogo hawlo badan qaraa'in baa jirto hee run buu sheegaya waqad yasduqu alkaduub ayib saduuqu inuu been sheegaa laga yaabaa imaa tacamudan waa imaa khaa'an lanna macsuum ma ahe qaraa'inta keentay in ninkan daciifka xadiidkiisa la saxiixo axmed kow waa min xadiii aabbaa'ihi horta waa xadiiu aabbaa'ihi wuxuu ka warinaya xadidkan adeerkii adeerkii iyo awowgii ninka ragga ana manaaqibta iyo fadliga awyaasha wuu ilaaliya wuu xifdiyaa kulligii nin walba aabbaha wanaaga laga sheegay ayaydaa iyo awowgaa iyo waad haysaa ummadda kale waxooda ma haysid war aabbahay amba wuu ficil ad war mahay laakiin aabbahay ninka raggaa ah marka wuxuu raadiyaa oo wariyaa oo dhowraa inta badan manaaqibu aabaa'ihi wa ahli beytihi xadiidkuna waa min manaaqibi aali cumar cumar khataab oo awowgii ah manqabadiisii baa ku jirta oo nabigu le soo ducee ducada igu soo dar iga warqab cumar nabigu inuu anfucuu rabaa leann ninka nabigu u duceeye asagaa shaqaystay adaa wax lagu taray nabigu waxmadaan tarin aday dan kuu tahay ayib dhan kalebaa ka anfacdee waa qodob qodobka labaad dacfiga ninkan waa min xayu xifduhu laa diyaanadiisa iyo cadaaladiisa waa nin fiicanee xoogo fahmadiisa iyo qabashadiisaan xoog badnayn xadiidkana waxaa ku jirta qodob saddexaad oo keenaya in la xifdiyo xadiidku idaa tadamana qisatan fahuwa ajdaru an yuxfaday dhahan muxadisiintu nuqaadda waaweyn hadduu xadiidku qiso wato qiso xambaarsan yahay inta badan lama halmaamo waa la qabtaa dhacdooyinka waa la qabtaa qisu xadiidku wataa cumar baa doonay inuu baxo nabiga maxamedo ducada ha iga halmaamin xajka waa hawl qiso weeye cumaroo nabiga idan weydiistay iyo cumro nabi maxamedo ii duceeleh idan alxadiiu idaa tadamana qisatan fahuwa ajdaru bian yuxfad bay yidhaahdaan inahaas markay eegeen bay xadiidku qodobka afraad ee u dambeeyana macnihiisu wuxuu waafaqsan yahay shareecada lafdigiisu rakaaka kuma jirto macno munkarana ma xambaarsan inahaasoo isku dareen bay xadiidka xoojiyeen tirmidis tasxiixiisa iyo sukuudka abudaawud wax oo kalena ma hayno wadaadaha dambe mutaakhiriinta warkooda macno badan ha u sii yeelin waa qarino culus waa qarino culus laakiin haddaad iga diiddo raggaa hore ee yaqaanay inuu caasim ibn cubeyde daciif yahay sheegay baa xujaysto saxiix yeelay riwaayaة shucba wاthawrina waa tuqawi min xadiiثi الrajul taa waa laa khilaafa fi dalik وcan ibn cumar radi allahu tacaalى canهuma qaala waxaa ku jira xadidka marka طalb اlfaadili adducاء min almafduul adoo sarreeyo oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xertaada iyo saxaabadaada soo ducay inaad wax culaysa lahayn oo aysan dhib lahayn wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal saxaabigu wuxuu yidhi kaana اnabiyu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam yazuuru kii booqda qubaa'a masjidka la yidhahduu booqan jiray masjid quba buu nabigu booqan jiray raakiban asagoo gaadiid saaran iyo waa maashiin asagoo lugaynayaba fa wuxuu ku tukan jiray fiihi fii masjidi quba ragcatayni buu ku tukan jiray muttafaqu calayh waa laisku waafaqo bukhaariy muslim baa isku raacay wa fii riwaayatin kaana اnabiyu nabigu wuxuu calayh salaatu wasalaam ya'tii kii taga masjida qubaa masjidka qubay madiine ku yaalay darafteeda ayuu tegi jiray kula sabtin sabti kasta sabti walbo subuucu ka bilowdo ayuu tegi jiray raakiban isagoo gaadiistan hadduu helo wa maashiyan isagoo lugaynaba waa aadi jiray wa yafcalhu kii yeelo asaguna sabti walba wuxuu aadi jiray halka ayadaa ah. markuu jaanis yeelo xadiidka marka waxaa ku jira asaguna in la booqdo amaakinta iyo goobaha fadliga badan lannu masjidu quba waa masjidun usisa cala taqwa ayuu ka yahay waxaa kaloo ku jira nabigu inuu meelaha fadliga badan booqan jiray raakiban wa maashiyan waxaa kaloo ku jira dhamwada jumhuur eh, alculamaa masale muhim jiddan ah jumhuur ulama waxaa kaloo ku jira acmaasha qaarkoodee wanaagsan inaad xilli goona u samayn karto adiga kulba kanshahaada iyo wakhtigaada markaad eegto adiga kanshahaada iyo wakhtigaada markaad qiimayso inaad shay wanaagsan samayntii aad wakhti u samayn karto adoon doonaynin oon tooganaynin fadli u wakhtigaa sabti baa khayr badan ooma samaynaysid jumcaha khayr badan ooma samaynaysid laakiin adiga firaaqadaadii iyo kanshahaada iyo wakhtigaadiiba waxaad leedahay maalinka sabtaad firaaqa jumcaha firaaqa haysaa qur-aankii baad dhowr jus toban jus ka akhrinaysa maalinka ahlu khayrkaad soo booqan qaraabadaad soo salaami macaariftii asxaabtaadaad gaadhi yacnii in wakhti mucayana xilli muxadada aad u samaysan karto acmaasha qaarkood kanshahaada iyo wakhtigaada adoo ku qiimaynaya oon si gooni ah wakhtiga iyo maalinka iyo habeenka aan ugu gooriyoonayn cibaado jumhuur ahlcilmi waa sidaa ku tegey maalig iyo wadaad ardaygiisaa khilaafay iyagana waxaa lagu yidhi xadiidkaa idin soo gaadhin aad baa loo caydhsadaa sababka keenay nabigu inuu sabtida ku aadiyo wadaadda waxay leeyihiin maaligiyaa xaafidkuna wuu nabigu wuxuu maalinkaa sabtida reer u booqan jiray una aadi jiray inuu ansaartii jumcada soo tukan weyday ee xanuunsatay ama mashquulay uu soo booqdo xidhiidhiyo meeshuu madiine ka soo galay maskuurisana ka asaasay iyo nimankii reer bani camdin cawfe qiimaha badnaabaa deganaa xidhiidhin wejigii wanaagsanaa garabkii iyo gacalnimadii u dhexeeya ansaariya nabiga ayuu toyan jiro soo booqan jiray xidhiidhin bay ka ahayd bidaliil buu leeyahay xaafidka ibn rushd leeyihiin nabigu wuxuu ku beegay sabti buu ka dhigay leanno jumcaday iman jireen ilaa darfay ka iman jireen ansaariya muslimiintu jumcada ninkuu nabigu ka waayey wuxuu iska dhaadhicin jiray inuu ama wuu booqan jiray ahalkoodii rarkii ansaarna way ku talagey jirto nabigu way soryan jireen way soo dhowayn jireen maalinkaasoo kale qole maya inuu soo tukado u safri jiray iyo ansaar buu xidhiirinayey iyo maya goobta barakaysan darteeda ayuu u aadi jiray intaba waa la sheegaa laakiin midna xadiidka kuma imanin wallahu subxaana wa taala aclam